بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما قال الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم الغشيري النيسابوري رحمه الله في كتاب الإيمان حدثنا داود بن رشيد قال حدثنا الوليد يعني من مسلم alwaliid ibnu muslim alqurashi mudlis weye laakiin axaadiistan waa iswada mutaabicinayaan can ibni jaabirin wasmahu cabdiraxmaan cabdiraxmaan ibnu yaziid ibnu jaabir qaala xadaanii cumayr ibnu hani qaala wuxuu yihi cumayr xadaanii junaadat bnu abi umayata qaala xadaanaa cubaadat bnu saamitin cubaadat bnu samit alkhasraji alansaari axad nuqabaa wuxuu ka mid ahaa saxaabadii nabiga calayh الsalaatu wasalaam ee ansaartahaa miman shahida alcaqabatayn labadii caqababa baycat alcaqaba alأulى walcaqaba athaniya sideeddii horena waa ku jiray laba iyo tobankii dambena waa ku jiray ee nabiga alayh salaatu wasalaam jamrat lcaqaba fii mina markay ogu imaadeen markii dambena bayca iyo heshiis ay nabiga alayh salaatu wasalaam la galeen inay adeecayaan oo ay garab u yihiin oo ay soo dumayaan ay soo dhaweynayaan madiine markuu imaado cubaada bnu samit radi allahu canhu wa ardaah axad nuqaba baa la yihahdaa shahida almashaahida kulaha mashaahiddii oo dhan waa ka qayb galay min qaswati badar ilaa tabuk intaba waa ka qayb galay radia allahu canhu ardaa qaala wuxuu yidhi saxaabiga jaliilka qaala rasuulu llahi sal allahu alayhi wa wasalam nabigu wuxuu yidhi man qaala qofkii yidhaahdaa ashhadu an laa ilaaha ila allah waxaan qirayaa oon caqiideynayaa oon aaminayaa macbuud xaq lagu caabudo inaysa inuusan jirin alla mooyeene waxdahu keligii weeye waa lasii taakiidinayaa ilaahay waa waxdahu daatadiisa uluuhiyada iyo cibaadada keligiibaa iska leh rububiyada iyo tasarufka koonka maamulka koonka abuuridda iyo maamulidda iyo milkiga intaba isaga keligiibaa iska leh asmaada iyo sifaatkuna ilaahay wax sami ah ma laha subxaanahu wa tacaala oo shabaha laa shariika lah intaaba ilaahay wax shariiga ma laha fii daatihi fii ilaahiyatihi fii rububiyatihi fii asmaai wa sifaatihi laa shariika lah qofkii sidaa yidhaahdaa qaala waa waa madhab ahlulxaq ahlusunna carabka waa inuu kaga dhawaaqo qalbigana ka caqiideeyo wixii kelimada ay xumbaarsaneed oo shareecadii iyo diinta oo idil oo takaaliif sharci ah waajibaadkii iyo awaamirtii oo dhan iyo wixii nawaahi ahaa oo laga tagay intaasoo dhan oo isa socota yaa laa ilaaha ila allahu bay dhammaantood hoosgelayaanoo min muqtadayaati laa ilaaha ila allahu madluuliha bay ka midta waxay tusaysaa laa ilaha ila allah wa ana muxamadan cabduhu warasuuluhu waa shahaadateynka weeye qofkii yidhaahdaa muxamed sala allahu alayh waaalih wasalam cabduhu addoonku ilaahay addoonkii ilaahay weeye cubuudiyada addoonnimo khaas ah oo inqiyaad iyo khuduuc iyo khushuuc iyo hoggaansan ayaa laga helay sala allahu alayh waalih wasalam sharaf bay u tahay rasuulka calayhi salaatu wasalaam ammaanna way u tahay qur-aankana meelo badan oo lagu ammaanayo nubuwadiisa iyo risaaladiisa lagu ammaanayo ayaa la raaciyaa subxaana aladi asraa bicabdihi layla tabaaraka aladi nazla alfurqaan calaa cabdih alxamdu lilahi aladi anzla calaa cabdihi alkitaab marka risaalada iyo kitaabka iyo israa iyo micraaj meelahaas iyo maqaamaadkaa sharafta badan yaa nabiga waxaa la raaciyaa inuu yahay addoon marka sharaf iyo amaan buu tahay waa addoon hoggaansamay oo rabbi ku xidhan oo rabbi uu doortay wey wa rasuuluhu inuu rasuulku alla soo diray yahay hadduu cabdi yahay haddana waa rasuul oo addoommaha kale la mid ma aha sifadaasi risaaladaabuu addoommaha kale kaga fadli badan yahay ilaahay baa doortay mustafa weeye mujtabaa weeye ilaahay baa doortay birisaala in la raaco oo la rumeeyo oo la ateeco ayaa waxay noqotay iimaanka arkaantiisii bay ka mid noqotay wa ana ciisa nabi ciisa calayhi salaatu wasalaam cabdullaahi addoon ilaahay inuu yahay wa ibnu amatihi ilaahay addoontiisii maryama ilaa addoommihii ilaahay bay ka wada mid yihiin haweenka oo dhan ragguna addoommihii ilahay kamid weyaan dhammaan waxaa weeyaan addoommo ilaahay baa la wada yahay wax walba wuxuu imaanaya ilaa aati raxmaan cabda marka ibnu amatihi waa sidaas addoontii ilahay wey wa kelimatuhu inuu yahay kelimadiisii qofkii aamina alqaahaa uu tuuray ilaa maryama maryama wa ruuxun minhu inuu yahay ruux kamid ah minhu min allahi ilahay arwaaxdii uu abuuray arwaaxduu ilaahay abuuray ee faraha badneed ruux kamid ahoo ilaahay uu ku afuufay ama la geliyey caloosha hooyadiisa maryama biduuni abin aabba la mucjizo wey in aabba uu ciise dhasho kama dhigna qiyaaskaasna waa qiyaas faasidlictibaar ah in la yidhaahdo inuu aabba la-aan yahay bay yaa daliil u ah inuu yahay ibnullah ama ilaahay uu yahay ciise in la yidhaahdo oo maxaad u dhahdeen waa ilaahay awa aabbihiis aabba la-aan buu dhashay markaasaa waxaa lagu radiyey ina mathala ciisa cinda allahi kamathali aadama khalaqahu min turaabin uma qaala lahu kun fayakuun aadam calayhi salaatu wasalaam aabbana ma laha hooyana ma laha maxaad dhahaysaan waayahay haddaad ciise tirahdeen aabba ma laho sidaasuu ku noqday wiil ilaahi ama ilaahi ama ilaa akhirihi hadallada beenta ahee ay sheegeen ay ku dhumeen kaburat kalimatan takhruju min afwaahihim in yaquuluuna ilaa kadiba ruuxun minhu waa ruux xag alle arwaaxdu waa ilaahay abuuray ka mida sidaa qofkii caqiideeya wa ana aljannata jannadu xaqun inay tahay shay haabit oo sugan oo haddadanba abuuran xaqun madhab sunna waa saas muctasilada waxay leeyihin waa la abuuri doonaa weli lama abuurin jannadu xaqun thaabit weeyaan inay jirtaa nabigeennaaba sala allahu alayh waalih wasalam ayaa la tusay oo la geeyey jannadii la tusay naartiina la tusay calayhi salaatu wasalaam wa ana naara naartuna xaqun inay jirto oo haabit tahay jahannamo loo diyaariyey kuwii mutaystay intaa ninkii caqiideeya adkhalahu llahu ilaahay wuxuu geliyaa min ayi abwaabi aljanna jannada albaabaheeda midii uu athamaaniya iyo sideedda miduu shaa doono ayuu ka gelayaa waa caqiidada muslimka waa iimaankii iyo rumayntii wixii lais amray in la rumeeyo intii kale ee axaadiista kale ay fasiraysana waa la socotaay oy kamid tahay axkaamtii jawaarixda iyo iimaankii muujinayay xagga xubnaha salaadii iyo cibaadaadkii kalena iyaguna iimaankii bay ka mid yihiin waxadaanii axmed بن ibrahim adawraqi akuu yacquub yacquub bin ibrahim adawraqi bay walaala yihiin wa asqar minhu sanatayn bay dhahan axmed bin ibrahim adawraqi iyo yacquub bin ibrahim adawraqi yacquubka marka wuxuu yahay sheekhu sita lixdii sitada aheed ee bukhaari iyo ugu horreeyey muslim ilaa sunankii afartii sheekhyahaasuu sheekh u ahaa ama axmed bin ibrahim ayagoo dhan marka ma aha qaar cabdiraxmaan ibnu camr alawsaaci imaamu shaam can cumayr ibni hani fi hada isnaadi mil bimilihi ziyaadadka haddaan soo sheegnay oo kale asagoo lamid oo waxba kaga duwaneen ayra anahu qaala wuxuu yihi mutaabaco weyaade qaaladaas qofka wata haddaad sanadka u noqoto waad arkaysaa ayra anahu qaala ya marka tan waa midii la dhaho mutaabaca alqaasira mutaabaca alqaasira taamadii ma aha mutaabaca qaasira cumayr ibnu hani ninka la yidhaahdo ah, ibnu jaabir kaasaa la mutaabicinaya saas wey ibnu jaabir marka waxa mutaabice wax mutaabiceenna waa kuma alawsaaci alawsaaci marka axmed bin ibrahim iyo mubashir bin ismaaciil awsaaci awsaaci marka cumayr buu ka wariyey umayr waxaa isagana ka wariyay ninki la yidhaahdo ibnu jaabir ma marka kaasire waa taamo taamo wey sheekooday iskugu imaadeen awsaaci ninki la cumayr bnu hani bimilihi ayra anahu qaala marka anahda waad garatay qaalada qofka wata awsaaci wey riwaayadiisa sa wuxuu ziyaadiyey nabiga alayh salaam inuu yidhi adkhalahu llahu qofkaasi caqiidadaas saxdaa la yimid wuxuu ilaahay geliyaa aljanata jannada calaa maa kaana wax allaala wixii ahaaba oo min camali camal wax wixii camalahoo dhan oo uu sameeyo kol hadduu muwaxid yahay jannada kii gala weeye xataa hadduu yahay muslim caasi ah oo dunuub iyo muxuu ahaa macaasi la yimid iyo kabaa'ir la yimid wuxuu ku jiraa mashiyada ilaahay subxaanahu wa tacaala in shaaa cadabah ilahay hadduu rabo uu cadaabaya bicadlihi wuxuu mutaystay unbaa loo cadaabi wain shaaa cafaa canhu bifadlihi hadduu rabana waa iska cafinayaa marka horeba fadligii ilahay raxmaddiisaa lagu dhaafayaa haddii la cadaabase markaa kadib waa laga markii la dahiro oo jannada la gelinaya oo jannada waxaa gelaya qof kasta oo mu'min oo muwaxidaa gelaya naartana ku waari mahayo qof mu'min oo muwaxidah waan laga soo saaraya marka dambe waxaan arki doonaa xadiidu shafaaca walam yadkur min ayi abwaabi janati thamani sha muuna sheegin awsaaci ninkii mutaabiciina u mutaabicinaya sheegay qala xadathana qutayba bnu saciid ibnu jamiil qala xadathana laythun ibnu sacd alfahmiy can ibnu cajlaana moxamed ibnu cajlaan can muxamed بن yaxya بن xabbaan can ibni muxayrizin can sunaabiiy sunaabixi wasmuhu cabdiraxmaan binu cusayla waa taabici sunaabixi saxaabi ah jira oo la yidhaahdo sunaabix ibn acar ibn acsar sunaabix ibn acsar kaas ma ahee waa taabicigii oo cabdiraxmaan ibnu cusaylata ahaa abu cabdillaahi min ladaaif lisnaad waxaa kamida waa arbac min ataabiciin yarwi bacdum bacda afar taabici oo iska warinaysa sanadkan ku jirta afar taabici waxay kamid tahay min lataaif lisnaad waxyaalaha sanadka lataaiftiisa kamid ahee soo jiidanaya indhaha ibnu cajlaan maxamed bnu cajlaan waa taabici maxamed ibnu yaxya bnu xabaanna waa taabici ibnu muxayriis oo cabdullaahi la yihaahdo cabdullahi bnu muxayriis waa taabici assunaabixi cabdiraxmaan bnu cusaylata cabdilaahina taabici afar taabici baa iska warinaysa can cubaadata bnu saamitin alansaariyi alkhasrajiy radia allahu canhu axad nuqaba annahu qaala wuxuu yihi dakaltu calayhi marka anahu qaaladan fiir waa maqluub way dhacdaa marar naadir ah in dib loo dhigo qawlkii iyo maquulkii lasdaba mariyo marka can cubaadata bnu saamitin markuu ku yidhi ya wuxuu leeyahay anahu sunaabixi yaa qaala wuxuu yidhi waxa qaala le waa sunaabixi can sunaabixiyi anahu qaala in la dhahay ahayd dib buu u dhigay can cubaada bin usaamid buu dhamaystiray xabi buu sheegay annahu sunaabixigaasi cabdiraxmaan bin cusayla ah qaala wuxuu yidhi dakaltu waxaan u galay calayhi calaa man waa kuma calaa cubaadata binu saamit cubaada binu saamit baan u galay sidaasuu sanadka saliim ku noqon oo sax ku noqon anahu cubaadika liraa sunaabixiyu qaala wuxuu yidhi dakaltu waxaan u galay calayhi ee cala sunaabixi ayaan u galay calayhi calaa cubaadat bnu saamit baan u galay walxaal huwa isaguna cubaada fi lmawti geeri uu ku sugan yahay isagoo sakaraada oo ilgeeriyaad leh oo xanuunsan oo culayskii geerida uu saaran yahay ayaan u galay fabakaytu markaasaan ooyey buu leh ilan waa saxaabi jaliila waana sheekhii uu wax ka bartay sheekhii si weeye badbakaytu waan ooyey calaaqo iyo dhawanaansho aad u dheer rabaa ka dhexaysay hadallada cubaada binu saamad baad ka garanaysaa fabakaytu waan ooyey faqaala wuxuu yidhi mahla cubaada tartiib isdeji isdeji lima tabkii maxaad u ooyeysaa fa wallaahi baan ku dhaartay lain istushhidtu haddii lay marageliyo la ashhadanna laka waan ku marakici haddii ilaahay maqraati gashado u yidhaahdo maxaad ka taqaanay ninka la yidhahdo sunaabixi cabdiraxmaan bin cusayla inaad muslim toosan oo hiqa ah oo lagu kalsoonyaha aad aheed yaan kuu marakici walain shufictu haddii laiga shafeeca aqbalana oo shafeeca laiga maarata ogolaadana la ashfacanna laka waan kuu shafeecaya shufictu waxaa weeyaan in qubiltu muxuu ah laiga aqbalo inaan shafeeco shafeeca laiga ogolaado la ashfacanna laka waan kuu shafeecaya walain istadactu haddaan karo inaan ku anfacana la anfacanaka waan ku anfici ha maxaa yeelay waa xiriirka iyo dhawaanshaha iyo aqoonta uu uleeyahay saxaabigan ardaygiisa taabiciga ee sunaabixi ah ayuu saa uleeyahay uma qaala wuxuu yidhi cubaada binu saamid wallahi baa ku dhaartay maa min xadiiin xadiid ma jiro samictuhu aan maqlay min rasuuli illahi sala allahu aleyh wasalam lakum idinkuna fiihi xadiidkaa khayrun khayr inigu jiro ilan axaadiis waxaa jir dadka aan marka ayada ah ama xaalad markaa la taagan yahay oo axaadiista qaar iyo nusuusta qaar aan la soo daliishanin baa jira likulli maqaamin maqaal meel walbaba oraah ku habboon bay leedahay dadkaad la hadlaysana hadba waxay fahmi karaan oo qaadan karaan baa loo dhahaa waxyaalaha qaar oo masaa'ila ama axaadiid iyo nusuusa ayaa mararka qaar waxay keeni karaan haddii la ishhaariyo bannaanka lasoo dhigo inay khilaaf iyo fitno uu keeno masaa-isha ku saabsan fitanka iyo imaaraadka iyo madaxnimada iyo wuxuu nabiga ka yidhi dadka imaan doono mararka qaar dhib bay keeni kartaa in meesheedii iyo dadkii ehelka u ahaa iyo si khaasa loo sheega mooyeene marka wuxuu leeyahay lakum maa samictu ma min xadiiثin samictuhu min rasuuli الlah lakum fiihi khayr ilaa xadatukum waa inay sheegay waa inay sheegay ilaa xadiiثan waaxidan hal xadiid mooyeene was hal xadiid baa inaga reebay oon islahaa ama xadiidkan si kala si kale u qaataan ama ay oga tagaan cibaadadii iyo khayrkii ay ziyaadsan lahaayeen wa sawfa uxadiثukumuhu lyowm maanta aan sheegaya sheegayaa xadiidkaasna walxaal baa inii sheegay qad uxiida la wareejiyay oo la koobay binafsii naftayda xilligan oo naftayda isweerka laga hayo oo saa loogu wareegsan yahay malaaigtii baa ku wareegsan malkumoodkii baa ku fadhiya naftii baa laga siibayaa maanta waxaa weeyaan maalintii adduunka ugu dambeysay aakharana ugu horreysay wey marka nafteedii baa hadda saa laisku wareejiyey oo hadda wixii aan hayay waan wada sheegay halka xadiisna waan sheegaya isagoo ka baqaaya in waxa dadku ay u baahnaayeen uu la dhinto oo uu dadka ka qariyo ta'auman waa ka imaan doona cibaadad eh, mucaad binu jabal isaguna samictu rasuula allah nabiga alayh salaam baan maqlo yaquulu leh man shahida qofkii qira'a laa ilaaha ila allah wa ana muxamadan rasuulu llah kelimadaa ninkii qira oo rumeeya oo aamino ku dhawaaqa xarama allahu calayhi naar naartu ilahay ka xarimaa waa qofkii muctaqadka iyo muxuu ahaa yaqiinta qalbigiisa kadibna muqtada laa ilaha ila allah la yimid la yimid saa inaan dhahno adilada kale aad fasirayso axaadiista nabiga tufasiru bacduha bacda in murjia aad ku dhacdana lama ogola murjia oo tawxiidka keliya ee qaadashadiisa iyo rumayntiisa aqwaa muxuu ahaa amaashii acmaashiina laga dibdhigo oo la yidhaahdo iimaankaasaa ku filan oo xadiis baa imaan doonta loo cadaabayo qofka macaasidii iyo munkarkii iyo xumaantii uu sameeyey loo cadaabayo ayaa imaan doonta axaadiistana waxaa la dhahaa axaadiiu wacdi baa la dhahaa axaadiiulwaciidna waa jirtaa iyaduna oo dunuubta qofkii ku dhaca waa loo naari waa loo caroon waa loo lacanad ila akhiri si labadaasi marka qayboodba laiskugu wado oo madhab ahlusunna eh in axaadiistana maxmalkeeda la mariyo taana maxmalkeeda la mariyo si lagu jamciyo ila wax istacaarudi ma jirta nusuusta shareecada axaadiista qur-aanka axaadiista nabiga iyo qur-aanka iyo nusuustaas qadcigaa ama saxiixa isma mucaarado daahirka haddaad u malaysa inay iscaaradoysana waxaa jirta awjuhuljamci baa jira ah, ragga culummada kamid ahba ka alifay kutub kutub ka alifay ka alifay wax allaale wixii maaratay mushkilaad oo dhanba in la jamciyo o laisku aruuriyo oo dhihi jiray ii keena wixii aad u aragtaan inay ismucaaradayaan xarama allahu calayhi naar buu ka xarimay marka waa qofka kelimadaa la hadlay muuqinan biqalbihi baa soo aroortay qalbiga ka yaqiinsan qofki yaqiin qalbigiisa ay ku jirto laa ilaaha ila allah in cibaadada alla keliya uu leeyahay cibaadadaasna muxamedun rasuulullah maxamed oo rasuul allah la soo diray wuxuu la yimid ee dadka u keenay in alla lagu caabudi yaqiinsan cibaadadii ilaahay uu lahaa ee uu rumeeyey uu yidhi ilahay baa iska leh wuu la imaan cibaadadaasna wuxuu la imaanayaa wifqa maa jaa bihi muxamedun sala allah alay wasalam nabi maxamed qaabka oo la yimid buuna ku caabudaya ilahi subxana wa tacaala iimaanka iyo yaqiintaa waxaa keensanaya xadaanaa hada bnu khalid اlasdi marka halkaa waxaad fahantay marka bacd masalada hadda ishaaraynay abu hurayra fi lbukhaari waxaa ku sugan inuu yidhi xafidtu min rasuuli اllahi salى اllahu alayh wasalam wicaa-ayn nabiga waxaan ka xifdiyey laba weel laba qandi ayaan ka xifdiyey axadko midkood waa inii sheegay buu yidhi mid haddaan sheego luquntaaba layjari buu yidhi oo xadiista qaar ay ka hadlaysa umarada imaan doontay iyo muxuu ahaa dadka madaxda ahee muluku sibyaanka la yidhaahdo ee fitan badan ee wax badan keeni ee salaadaha dayacay ee dhibaato badan keeni jiray ayaa lagu tilmaamay qaala xadaanaa hada binu khalid اlasdiy xadaanaa hamaam ibnu yaya hamaam ibnu yaxya ibnu dinar qala xadaana qataada بن dicamata sadusi alakmah qala xadaana anas bnu maliki can mucaad bnu jabal waa riwaayatu saxaabiyin can saxaabiy saxaabi baa saxaabi ka warinaya way dhacdaa iyaduna anas bnu malik oo saxaabiga mucaad bnu jabal uu ka warinaya qaala mucaad wuxuu yihi kuntu waxaan ahaa ridfa nabiy nabiga calayhi salaatu wasalaam fangalkiisaan ahaa ridfiga waxaa weeyaan in gaadiidka qofka hore ka fadhiyo ku kale uu gadaal ka fadhiisto kaas wuxuu saaraana xadiid soo socdaa sheegi doona wuxuu ahaa dameer buu ahaa dameer buu nabiga alay salaam koray mucaadna waa la saaraa laysa baynii aniga iyo wa baynahu nabiga nooma dhexaynin ilaa muaakhiratu raxli kooraha muqatabkiisa maa noo dhexeeyey muaakharatu raxli kooraha muqatabkiisa raxliga waa meesha uu ku fadhiisanayo qofka hore ee horta horena meeluu qabsada gadaash dambana wuxuu ku tiirsada leh ayaa raxli la yirahda bahalkan hadda rixliga ah ee kitaabta la saarto soo ma oo kale weya labada lugood baa laga kala ridan kaana waad qabsan kana waad ku tiirsan inta dambe tiirsiga waxaa la dhahaa muaahara muaakhirat raxli kooraha maqotabkiisa umaa noo dhexeeya aniga nabiga sala allah aleyh wasalam faqaala wuxuu yidhi yaa mucaad binu jabal mucaadow qultu waxaani labayka rasuula allahi wa sacdayka waan ku ajiibay ijaabata bacda ijaaba wa sacidnaa bisacaadatika yaan ku liibaanay uma saama saacadnaaka musaacadatan bacda musaacadana waa la yidhi daacadaadii iyo khayrkaadii ama mxuu ahaa muslimiintii musaacadadeeda adaacadaada aan ku saaciideynayno macano badan bay gelinayaan calaa kulli xaal macnaha waxa weeyaanu marxabeyn iyo soo dhaweyn waayo waan ku ajiibnay oo waan ku ajiibnay tikraar bay keenaysaa labaykadaasi calaa siiqati taniya ku imaatay tikraar waan ku ajiibnay oo ku ajiibnay bacda ijaaba uma saara saacatan xogow haddana nabiga socday calayhi salaam uma qaala wuxuu yidhi yaa mucaad bnu jabal mucaad bnu jabalow waad la socdaan qultu waxaani labayka rasuula allahi wa waxaan rabaa mucaad in uu baraarugo oo maanta maxaa soo socda maxaa la sheegi doonaa wax culus baa soo socda in marka maskaxdiisa iyo maankiisa uu diyaariyo qalbigiisa xaadir ka dhigo uu weeleeyo waxaa soo socda dhug uu lahadaa la rabaa ila markaad hadlayso in lagu dhegaysan baa fiican oo qalbi lagu hayo qofkun uu xaadir yahay uma saara saacatan xoogow buu haddana socday uma qaala yaa mucaad bnu jabal qultu labayka rasuula allah wasacdayka saddex jeer qaala wuxuu yidhi hal tadri ma ogtahay maa xaqu llahi cala alcibaad ilaahay xaqiisa addoomaha uu ku leeyahay ma taqaanaa addoomihii ilaahay baa abuuray xuquuq buuna ku leeyahay oo dul saaray maxay tahay xuquuqda addoommaha ilahay uu ku leeyahay qaala wuxuu yidhi qultu waxaanin allah warasuulu aclam ilahay rasuulkaa aqoon badan oo yaqaana waa ta'adub weeye lama dhihi karti wa waxaa weeye xataa haddaad taqaano waxbaa isbedeli kara saxaabada iyagoo garanaya markuu lahaa ayu yawmin hada ayu shahrin hada ayu baled hada garanayo yay ka aamuseen maxaa yeele ma garanayo maxaa isbedelay allah warasuulu aclam ilahay iyo rasuulkaa aqoon badan oo yaqaana markii wax lagu weydiiya hadda oo su-aal lagu weydiiyo maxaad dihi allahu aclam baad dihi hadda rasuulka ma aragtid mana ogid waxyigiina waa go-ay laakiin nabiga markuu fadhiyo calayh salaam oo uu tanziilka kusoo degayay wayaclamu ta'wiilah tafsiirkiisana isagun baa garanayaye allahu warasuulu aclam baa la dhihi qaala wuxuu yidhi fa ina xaq allaahi ilaahay xaqiisa cala alcibaadi addoomaha uu ku leeyahay an yacbuduuhu waa inay isagun keligii caabudaan waan laa yushriku bihi shayan an waxa la wadaajin cibaadada wa laa ilaha illa allah maxamedun rasuullah wey uma saara saacatan xoogow buu socday uma qaala wuxuu yidhi ya mucaad binu jabal mucaadow qultu labayka rasuula allah wasacdayk qaala hal tadri ma ogtahay maa xaqu lcibaad addoomaha xuquuqda ay leeyihiin cala allahi alla ay ku leeyihiin idaa facaluu hadday sameeyaan dalika arrinkaas tafadul weeye ilahay baa wuxuu isdul saaray oo isku waajibiyey oo ku tafadulay haddii addoomuhu ay ka soo baxaan addoonnimadooda inuu ayaguna xaqa uu siin doono isaga isku laazimiyey qaala qultu allahu warasuulu aclam ilahay iyo rasuulkiisaa yaqaana addoommada xaqa ayaa la kuleeyihiin qaala anlaa yucaadibahu wa inuuna cadaabin ma dhici karto addoon mu'mina muwaxida taqiya alla ku xeeran alla rumaysan caqiido wanaagsan inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala uu camalkiisa buriyo ah ilahay ma dayacayo subxaanahu wa tacaala raxmaddiisa iyo fadligiisa iyo xilmigiisa iyo sifaatkiisa qiimaha badan baa diidaysa in allaha yaa cibaadii inii xaramtu dulma calaa nafsi wajacaltuhu baynakum baynakum muxarama falaa tadaalamu xadiid اlqudsi waa kii saa ahaa qala xadaثna abu bakr bn abi shayba qala xadaثna abu laxw salam bn sulaym can abi isxaaq الsabayci cmr bn cabdillahi hamadani can cmr bn maymun can mucaad bn jabalin radia allahu canhu arضah qaala wuxuu yihi kuntu waxaana ridfa rasuuli الlah rasuulka salى الlahu alيه wasalam fanfangal u ahaa calaa ximaarin dameer baana la saaraa soo maaratid in dameer laba qof ay fuli karaan waa weyn weliba hadduu qaadi karo awooddeedii iyo xooggeedii uu leeyahay wax dhibaataa ma laha wax lala yaabana ma laho ilaahay wuxuuba u abuurayba litarkabuuha inaad gaadiidsataan ood fuushaan ood kortaan ayuu ilaahay subxaana wa tacaala u sameeyey ah, walkhayla walbiqaala walxamiira litarkabuuha fardaha iyo biqaasha baqlaha iyo dameeraha in la gaadiidsada lagu talagalay ah, ma aha inaad daba socoto adiga oo socon karin gaadiidkii inuu maaragtay aad tiraahda ma fuuli karo waa majaahidiin aad tirahda maaha majaahidiinta yaa loo abuuray adaa lagu abuuray huwa aladii khalaqa lakum ma fi lardi jamiica ardada waxa joogo dhanba daradaba loo aroodo inaad ku intifaacdaan ayaa loogu talagalay laakiin isagana xuquuq buu leeyahay ogow biyihii iyo baadkiisii iyo wuxuuna qaadi karin oon la saarin iyo inaan dhibaato loo geysanin iyo inaan god laga samaynin jirhkiisii bariga la geliyo sida dadka qaar ay sameeyaan dameerkii intay duleeshadaan meel bay duleeshanayaan isagoo markaa daalan oo markuu socodka si fiican u bogan waayo yaa halkii la taaban markaasuu nafbaas la boodi de nafbaas ayuu la boodaya waa naf saa sax ma aha marka taa waa tacdiib waayo lamana ogol la cadaabo yuqaalu lahu dameerkaa waxaa la dhihi jiray cufayr magaciisa in xayawaanka iyo xoolaha magacyo loo baxsan kara laga qaadanaya magaca dameerka nabiga waxaa la dhihi jiray cufayr qaala faqaala wuxuu yidhi nabiga yaa mucaad mucaadow tadrii ma ogtahay maa xaqullahi ilahay xuquuqdiisa cala alcibaadi addoomaha uu ku leeyahay wamaa xaqulcibaadi addoomaha xaqooda calalahi ay ku leeyihiin qaala qultu allah warasuulu aclam ilahay rasuulkaa yaqaan qaala faina xaq allahi cala alcibaad an yacbuduuhu an yacbudu llah wa ina ilahay caabudaan oo walaa yushrikuu bihi shayan waxba ay la wadaajinin inaad addoon noqoto alle keligii caabudaayo waxa ka soo haray ilaahayna qalbigaada aad ka jarto wixii ilaahay ka soo haray inaad qalbigaada ka goyso oo cibaado aadaan waxba ka siinin waxba ka siinin yaa loo tukadaa allah oo loo sujuudaa oo loo rukuuca oo la baryaa oo la rajeeyaa oo laga cabsadaa allah keligii wey subxaana wa tacaala wax alle una lahaynna makhluuq in loo tiiriya wax alle keligii uu leeyahayna oo awood alla mooy wax kale oan lagu heli karin makhluq in loo tiiriya ma banaano oo roobka iyo dhalmada iyo caafimaadka iyo waxaas in makhluuq loo tiiriya lama ogolo maxaba iyo mawada ti ilaahay oo kale ah in loo yeeshana ma banaano waladiina aamanuu ashaddu xuban lilah ah. wa xaqu lcibaadi addoomaha xaqooda calallahi ay kuleeyihiin caza wajal anlaa yucadiba wa inuuna cadaabin man laa yushriku bihi shay-a qofkaan ilaahay waxba la wadaajinin mu'min muwaxid oo muuqin ah inuu ilaahay cadaabin buu ilahay ballan u qaaday qaala qultu yaa rasuula rasuul allah waa hadal weyn afalaa ubashiru nnaasa dadka miyaanan u bishaaraynaynin qaala nabigu wuxuu yidhi laa tubashirum ha u bishaaraynayn fayatakiluu ay deena ictimaadaan ay cuskadaan yatakiluu ay cuskadaan marka oo laa ilaha ila allah maxamedun rasuula intay dhahaan muqtadayaadkeedii iyo macaanideedii ay ka tagaan hadhow anaga muwaxid baan aho laa ilaha illa allah maxamedun rasuulullah kadib intuu dhaho inuu acmaashii kale ka tago ama intuu waajibaadkii uun ku kaaftoomo darajaadkii wuxuu ku heli lahaana uu ka gaabiyo ila meesha tartan baa la rabaa adduun wey waan daaru dunya tanaafus baa la rabaa iyo tartan in aakhira loo tartamo darajaad ayaa la rabaa in la gaadho walikullin darajaatu mima camiluu qof walbaba wuxuu leeyahay darajo hadba inta camalkiisa uu yahay buu darajo ku leeyahay oo kor loo sii qaadi qaala xadaanaa muaadu inuu amarkaas uu yihi laa tubashirhum fayatakiruudaasi nahyiga taxriim inaynan ahayn oo ay tahay un dadka ilaa ay ka fahmaan inay jirto waajibaad kale iyo takaaliif sharci oo kale oo arrimahaasi hadduu qofka ilaalin waayo khatarba uu ku sugan yahay bal ee laga yaabo laa ilaaha ila allahudii inuu dhaawac soo gaadho dhaawac soo gaadho laga yaabo marka arrintaa haddii laakiin laga badbaado in dadka loo bishaareyn karo axaadiistan oo kale loo sheegi karo isagaad arki doontaa aakhiru cumrigiisii dadka wuu u sheegay mucaad binu jabal wuxuu ka fahmay inaan waajib ahayn in la qariyo xadaana mxamed ibn muhana alcanazi abu musa ibn bashaar maamed bn bindar aafan maxamed bn bashaar bindar qaala qaala ibn muhana isaga wuxuu yihi xadaana maxamed bn jacfar kundal xadaana shucb bn xajaaj can abi xasiin abi xasiinka mashhuurin bikunyati in badanna waa soo maray cuhmaan ibnu caasim cuhmaan ibnu caasim wey walashcad ibnu sulaym anahumaa labadaasba samicaa waxay maqleen alaswad bn hilaal yuxadiu asagoo ka warramaya can mucaad binu jabalin radi allahu canhu qaala wuxuu yihi qaala rasuulu lahi sala allah aleh wasalam ya mucaad atadri ma xaqu llahi cala alcibaad ma garanaysa xaqa addoommaa ilahi u ku leeyahay qaala allah warasuulu aclam baa yaqaana qaala wuxuu yii an yucbada in la caabudo allahu ilahi in la caabudo oo laa yushraka aan lala wadaajinin bihi allah shayin waxba aan lala wadaajinin cibaadada ilan ma ogola ilaahay in wax lala wadaajiye waa diiday ana agna shurakaaya can shirki man camila camalan ashraka fiihi axada hayri taraktuwa shirku an isagi taragtuwa shirka isagi iyo shirkiisa waan ka tegaya bu yidhi qofkii qof kale waa ka deeqtooma inaan wax la yeesho bu ilahay leeyahay oon shirkad la galo qof kale ilaahay o adaan ku caabudayna hebelowna adna intaasaad leedahay waad la leedahay ma jirto wax ilaahay ka sokeeyo oo wax loo cibaado loo iili kara mma jirto haba yaraatee caqiidat lmuslim qofka muslimka caqiidadiisa ay tahay inuu ku noolaado oo uu ku dhinto adduunka kaga baxa ma daawey qaala ah, tadri ma ogtahay maa xaquhum xaqooda caleyhi alla ay ku leeyihiin idaa facaluu dalika hadday muwaxidiin noqdaan faqaala wuxuu yihi allah warasuluhu aclam ilahi rasuulkiisa qaala wuxuu yihi allah yucadibahum inuu cadaabin bu alla u ballan qaaday xadathana qasim ibnu zakariya qaala xadathana xusein xusein ibnu aliy xusein ibnu caliy ibnu waliid aljucfi can zaaida zaaida ibnu qudamata thaqafi zaaida ibnu qudama can abi xasin wasma cuثmaan bnu caasimin qaal can aswad ibnu hilaal halkaas isku imaadeen qaala samictu mucaadan mucaad baan maqlo yaquulu leh dacaanii rasuulu llahi baa ii yeeray sala allahu aleyh wasalam faajabtu markaasaan ajiiboon hoo idhi weliba si wanaagsan oo qurux badan labayka wasacdayka faqaala wuxuu yih hal tadri ma ogtahay maa xaqullahi cala annaas naxwa xadiiihim xadiidkaa kuwaas oo kale u sheegay xadiidkaas wuxuu ku wareegayaa abu xashiir ka labadaas dariiq xadaanii zuhayr bnu xarb abu khaytama qala xadaana cumar bnu yunis alxanafi qala xadaana cikrimata bnu camaar qala xadaana abu kahiir yaziid bn cabdiraxmaan qaala xadaana abu hurayrata radi allahu canhu qaal kunaa waxaan ahayn buu le abu hurayra qucuudan kuu fadhiya xawla rasuuli nabiga gaararkiisaan fadhinay sala allahu aleyh waali wasalam caadada saxaabada saa ahaa nabigaa fadhiisani saxaabada markaasi kusoo aruurayaan waxa kasoo baxaya dhegaysanayaan qowl oo waxa ficila uu samaynayo waxa taqriiraya uu qiraayo waxaasoo dhan baa diin ohy nabiga kala fulayaan sala allahu aleyh waali wasalam xawla rasuuliillah gaararka nabiga sala allah alay wasalam macanaa waxaanana fadhiya abu bakar wa cumar fii nafarin koox baanan ahayn ay ragga ka mid yihiin oo saxaabada nabiga alayh salaam ka u weyn iyo ka u yar iyo ka u dhexe intaba waxay ahaayeen dalabatulcilmi bay ahaayeen arda waxbaratay ahaayeen mucalimkoodana moxamed sala allahu aleyh wasalam rasuulku ahaa ma jirto marka wax la dhahaya ardadii dugsiga ha la geeyo ha loo diro ama madrasada carruurta ha loo diro oo carruurta yaryarka ahe aan waxbaba garanaynin aan qaangaarka ahayn waxaa ka mudan qofka weyn baa ka mudan ee ah inuu usuuludiin iyo umuurudiinkiisa u saxdo oo barto oo wuxuu janno ku geli lahaa naarka kaga badbaadi lahaa u fahmo isagaaba ka mudan oo hadda waajib saaran yahay fa qaala rasuulu llahi sala alla alay slam ba wuxuu yidhi min bayna adhuri fa qaama qaama rasuulu llah suu noona fadhiyey qaama rasuulullah nabigaa kacay calayhi salaatu wasalaam min bayna adhurina dhexdaanadii buu ka kacay waa istaagay fa ardaa calaynaa waa naga daahay halqadii baa lasii fadhiyaa waa baxay nabiga alayh salaam markaasuuba daahay wakhashiinaha waxaan ka baqnay an yuktadaca in la goosto duunanaa sokada in la goosto dhulku waa dhul colaadeed wey waa dhul colaadeed yuhuud oo cadowha degan banu qurayda iyo banu nadiir iyo banu qaynuqaac yuhuudi madiine keli ah yaa khatartooda ah badan tahay munaafiqiin cabdullaahi binu ubay ibnu salool u hogaaminna ayaguna gudahay ku jiraan oo magaalada ku jiraan oo cadaawad muslimiinta u haya gaaladii kale oo ku xeeran oo ay u baaqayaan kuwan gudaha ku jira u baaqayaan oo isku cidhan yihiin oo fariinta isku dirayaan waxa loo soo socdana waa nabi maxamed calayhi salaam oo diintaasi hoggaankeeda haya ilahayna usoo dhiibay iyo saxaabada qiimaha badan yaa cod loo foojignaan bay marka saxaabadu mar walba qabaan wuxuu leeyahay waxaan ka baqnay nabiga hadduu naga daahay warramay cadowgii meel ku heleen ay goosteen ama afduubeen ama usxabaaleenba wa fazinaa waaan ka waan argagaxnay fazinaa waan argagaxnay markaasaan hal mar maan argagaxno warrawaase waan fadhinaayo war rasuulka ilaahay faqumna markaasaan hal mar boodnay dadnay fakuntu wuxuu leeyahay abu hurayra kuntu waxaan ahaa awala man qofka u horeeya fazica argagaxay abu hurayre waxaa ku taagan cilmigii uu nabiga ka qaadanaya alayhi salaatu wasalaam axras asaxaaba fi lxadiid buu ahaa nabigaa u qiray sala allah aleyh wasalam markuu yidhi man ascadu nnaas bishafaacatika yaa rasuula allah shafaacadaada qofka ugu mudan ee ku liibaani doona waa kuma ayaa wuxuu yidhi su-aashaa qof aan adi ahayn inuuna iweydiinaynin baan sii ogaabu yidhi limaa ra'aytu min xirsika fi lxadiid dadaalka aad xadiidka ku dadaalayso marka wuxuu ahaa nin daalibulcilmi oo aad iyo aad cilmiga barashadiisa ugu taagan tahay wax yar nabiga hadduu waayo markaaba waa tabi kuntu waxaana awala man fazica qofkii u horreeya argagaxa oo yidhah rasuulka awe fakharajtu markaasaan baxay buyidi abtaqi anoo raadinaya rasuula allahi sala allahu aleyh waali wasalam magaaladii ka raadi bax raadkiisa qaad banaanka iyo beerihii xataa ataytu waxaan imaaday xaaida beer baan imaaday xaaid waxaa la yidhahdaa beerta bustaanta ee beergeedooda ah haddii la wareejiyo ood iyo wax lagu wareejiyo dayr ayaa xaaid la yidhahdaa ataytu xaaidan beer baan aan imaaday lil ansaari ansaar ay ahaayeen weliba libani najaar nimankii reer banu najaar ee nabiga ree awogiis ahaa aabihii artiga u ahaa fadurtu bihi waxaan ku wareegay dayrkii beertaan saa ugu wareegay hal ajidu bal inaan helo lahu meesha ayada iyo jidaarkaasi ama xaayidkaasi baaban albaab laga gala bal inaan helo yaan wareegay oo wareegay oo wareegi waa beer aada u oodan hal meeloo yar oo raqam siri ah oo ninkii ninkiilahaa unu garanayo kelia ayaa laga galaa hal meel baa laga galaa ninkii laa un baana garan oo ayar tartiib ka qaadan inta kale waa ka daahan tahay waan ku wareegay buu yidhi falama jid ma helin faidaa rabiicun waxaan wareegaba waxaan arkay rabiicun keli ah, keli baan arkay buu yidhi ama muxuu ahaa kanaal waxaad tidhahdaba kanaal beerta meesha ka cabto ayaa la yidhaahdaa ama xareedda loo markii roobkii loogu talagalay inay soo raacdo faraqa ah ama agga webiga ka soo gashay ee mutoorada lagu waraabiyo kaasaa rabiic la yidhahdaa ama jadwal yadkhulu wuxuu gelayaa keligan ama kanaalkan fii jawfi xaa'iqin beerta gudaheeda ayuu geli min bi'rin ceel xaggii buuna ka yimid keligan khaarijatin ka baxsan beerta warabiicu rabiicuna aljadwalu waa keli ama kanaal weeye keligaasaa marka soo raacay buu meesha ooda laga saaray marka hoosta hoose waxyar baa ka bannaan faxtafastu markaasaan is aruuriyey kamaa yaxtafizu thaclabu dawaacadaasay isku aruurisoo kale siday dawacada isku aruuriseen meel yar intay gasho qabka iyo ariga iyo meel oga gashoo kale yaan intaan is aruuriyo on isyareeyey is yareeyey yaan fadakaltu waxaan galay meeshii ka galay calaa rasuulillaahi sala allah alay wasalam ilan beertanuu nabiga ku jiraaba reedkiisii halkan galay nabiga alayh salaam baan beerta ugu galay faqaala abu hurayra fa qaala nabigaa wuxuu yidhi abu hurayra ma abu hurayra ruuxan faqultu waxaan nacam ya rasuula allah ha qaala maa shaanuka muxuu yahay xaalkaada maxaa ku keenay qultu waxaan idhi kunta waxaad ahayd bayna adhuurinaa dhexdaanada faqumta hal mar unbaad kacday faabdaata calaynaa waa naga daahday fakhashiinaa waxaan ka baqnay an tuqdaca duunana sokada annaga in lagu dila ama lagu qabtay oo lagu goostay fafazicnaa waan argagaxnay fakuntu waxaan ahaa awala man fazica qofka u horreeya argagaxa faataytu haada alxaa'ida beertan aan intaan imaaday yaan faxtafastu meelaan galay intaan waa is aruuriyay oo kamaa yaxtafizu thaclabu dawacada si ay isku aruuriyso halkan aan ka soo galay muska ah wa haaulaai naas keligayna ma ahee haaulaai naasu waraa'i dadki dhan baa jug soo yimi saxaabadii haaulaai nnaas waa kuwan dadkii oo idil waraa gadaasheeda soo socda waa la soo socdaa qaala wuxuu yidhi nabiga sala allahu alayh wasalam yaa abaa hurayrata abaa hurayrow intuu yidhi wa acdaanii intuu isiiyey naclayhi labadiisa kabood labadiisa kabo labadiisa kabood nabiga alayh salaam kabihiisii labadiisa kabood intuu ii dhiibay ayaa wuxuu yidhi abu hurayra qaala wuxuu yidhi idhab waxaad la tagtaa binaclaya haatayn labadeeda kabood bal horta qaad ka hortag dadkan faman laqiita qofkaad la kulanto min waraa'i hada alxaa'iti beertan gadaasheeda ninkaad kula kulanto oo yashhadu qiri allah ilaaha ila allah mustayqinan asagoo yaqiinsan bihaa kelimadaasi qalbuhu qalbigiisa ka yaqiinsan fabashirhu biljana janna ugu bishaare laa ilaha illa allah da korka kore waa laga fahmi laakiin mustayqinan biqalbihi bihaa qalbuhudan qalbigiisa ayaa garan kara marka <clears throat> orad u geebaan adiga qofkii yaqiinsan fa kaana wuxuu noqday awala man laqiitu cumara cumaru kaana wuxuu noqday awala man laqiitu qofkii u horreeyeen la kulma wuxuu noqday cumaru cumar fa kaana cumaru awala man laqiitu qofkii u horreeyen la kulma cumar buu noqday usoo horreeyey hordhan fa qaala wuxuu yidhi maa haataani naclaani ya abaa hurayra abu hurayra labadan kaboodooda wada maxay tahy faqultu waxaan ihi haataani naclaan rasuuli illaah waa labadii kabood nabiga calayhi salaam bacatanii bihimaa way soo diray o ila soo diray labadanu isoo dhiibay wuxuuna yidhi man laqiitu qofkaan la kulmay yashhadu qiri an laa ilaaha ila allah mustayqin asagoo yaqiinsan bihaa kelimadaasi qalbuhu qalbigiisi ay ku jirta iimaan dhaba bashartuu inaan ugu bishaaray aan la socdaa biljannati janno fadaraba cumaru cumar wuxuu ku dhuftay biyadihi gacantiisa bayna hadiyey labada naas dhexdoodu gacanta kaga dhuftay buu yidhi markaasaan fakharartu dhacay listii saljugle saljuglaan dhacay buu yidhi liustii salkayga dabadaan dhulka ku dhuftay buu yidhi waa abu hureyre oo saxaabi jaliil radia allahu canhu asxaabu sufaa daalibulcilmi xero waa iyo gaaji gaasho ay dishay wey tabar maayo hayo cumarna nin xoogla buu ahaa radia allahu canhu ardaa xabadku ku dhuftay markaasaa amar gadaal u dhacay buu yidhi wax weyn ku dhufa ismuun lahayn cumar radia allahu canhu ardaa hadalkiisana ma inuu wax yeelana ma rabin hadalkana ma diidana oo ma inkirsana laakiin wuxuu arkay kelimadan ayada ah in dadka ay itikaali doonaan ay ku dhegi doonaan oo laa ilaha ila allah maxamedun rasuul intay dhahaan jannaan geli ay iska saaxan doonaan kelimadana waxaa la socda mustayqinan biha qalbu yaqiin yaqiintaasna waxay wadataa muqtadayaad iyo macaani fara badan axkaamtii shareecado dhan baa ku xeeran marka wuxuu ijtihaaday arrintan baabka haddii la furo baabka haddii la furo inuu imaan karo nooc taswiif iyo dibdh oo cibaado laga dibdhaco ah irjaa uu imaan karo marka tiiba marka ijtihaadkaas iyo warkii haddii abu hurayra naftirkiisa oo ah khabarun waaxid oo inuu yaqiinsado ayuu rabaa warkan uu hubsado nagu celi buu nabiga horta orod noqo fa qaala wuxuu yihi irjic noqo ya abaa hurayra orod noqo farajactu waa noqday ilaa rasuulillah nabiga calayhi salaam baa ku laabtay fa ajhashtu markaasaan himbirribsaday ajhashtu waan hihiimsaday hihiimsi bukaan oohin jahshigu waxaa la yidhaahdaa qof oohin ay si adag usoo qabatay oohintii ay qabatay wixii lagu ooyi lahaa o dhan baa kuso aruuray oohinti inuu laakiin ooyadiibuu iska celinayaayo ooyintiibuu isku reebayaa sanku marka ka neefsanayaa neef kulud oo ooyinti ah ayuu ka neefsanayaa marka waxaa dhow inuu hal mara qarxo ayaa dhow marka hal mara inuu qarxo ooyintii isku celinayaa inuu waa dhaho ayuu iska celinayaa marka waa himsi wey ilmaha yaroo kale markii intii waxa la yeelo isagoo ooyintii isku celinaya hooyadii markuu u tago ama aabihii dadka u tago warba yaa wax ku yeelay in yar buu rabayba yaa wax ku yeeladaasa waxay noqonaysaa fur laga bixiyey waa aflabadiis aflabaduu dhawaaqaya marka wuxuu leeyahay ajhashtu bukaan ma ooyaayo dhawaaqa ma socda abu hurayre laakiin wuxuu leeyahay waxay qabsatay buyurjahshigaas oohintiibaa waxay igu qabatay hihimsi aada u culus oo aan inaan ooyoba aan ku dhawaaday warakibani rakibani cumaru cumarna waa isoo raacay cumarna waa isoo waa isoo raacay waa isoo koray yani daba socodka uu daba socda si dhaqsaa ayaa rukuub lagu tilmaamay innaga waa nahnaa cagta cagta u saar wey cagtu cagta ii saaray cagta lasma saaran waa lasdaba socda wey wa rakibanii cumaru cumarna waa isoo daba socday fa huwa calaa aharii raadkaygiibuba ku socdaaba faqaala lii rasuulullah nabiga calayhi salaam baa wuxuu arkay abu hurayra oo hiimsanay maa laka yaa abaa hurayra war abu hurayra maxaa kugu dhac oo ku helay qultu waxaanin laqiitu cumara cumar baan la kulmay faahbartu waxaan u sheegay biladii arrinkii aad bacadtanii bihi ila dirtay fadaraba bayna hadiyay labadayda naas ugu dhuftay darbatan dhufasho xoog leh kharartu aan la dhacay listii aniga salkayga la dhacay salsal u dhacay qaala nabiga qaala wuxuuna ugu yidhi weliba irjic noqo ugu dhuftay buu yidhi orod noqo wixii o dhan baa egburburiyey qaala faqaala lahu rasuullah ba wuxuu ku yidhi cumar yaa cumar cumarow maa xamalaka calaa maa facalt waxaad samaysay maxaa kugu xumbaaray faqaala wuxuu ya rasuul allah biabi anta wa ummi horta maxabada iyo furashada naftiisa iyo maalkiisa iyo hooyadii aabihii uu nabiga ku furanayo meeshuu ka tagay maxabada buu ishaaray in uunay mucaarado iyo ayna ku jirin haba yaraatee wax mardiida ah biaabi anta wa ummi hooyadii aabahay lagugu furay wixii ku gaari lahaa oo dhibaataa iyaga ha ku dhaco ha ku habsadaanoo lagugu furay adigoo badbaade abacadta ma soo dirtay ma jirtahay xaqiiqadii buu rabaa abaa hureyra binaclayka labadaada kabad ma la soo dirtay man laqiyo inuu qofku la kulmo yashhadu qiraaya allah ilaha ila allah mustayqinan yaqiinsan biha qalbuhu qalbiga ka yaqiinsan inuu basharo ugu bishaaray biljanatina ma la soo dirtay janno qaala nacam ha qaala falaa tafcal rasuul allah kelimadaas iyo waxyigaas iyo umuurtaas oo dhan waa rumaysan yahay waa sax laakiin qaabka dadka loo gaadhsiinayo iyo ijtihaadaadkaas kale ee nabiga wuu ijtihaaday ijtihaad bay ahayd ijtihaad bay ahayd in laa ilaha ila allah qofkii yidhaahdaa mustayqina biha qalbu bashar uu ahlujanno yahay laakiin in dadka la gaarsiiyo oo dadku deenaa hadhow ay ka dhalato itikaal inay la imaadaan oo cuskadaan kelimadaasoo waajibkii iyo takaaliiftii ka tagaan dadkuna aqoonta iyo yaqiinta isku meel ooma taagne ijtihaadkaasaa marka yuu yuu arkay cumar inuu meesha ka bannaan yahay maxal meel lagu ijtihaadi karo lagana hadli karo nabiga lagala talin karo sala allah alay w slam saxaabadiisana nabiga waa la talin jireen mararka qaar qaabka wax loo fulinaayay iyo qaabo badan bay weydiin jireen ama umuuru dunya ha ahaato ama umuur cibaado ku tacalluqo kaljihaadi ha ahaato beder baad garanaysaa alxibaab ibnu mundir iyo ceelkii arrimihii kusaabsanaa insaxat alqisa masaaishii masaladii kusaabsaneed timirta iyo nakiisha iyo ta'biirka iska daaya nabigu intuu yiri waxba ay kasoo bixi weydo yiri anta aclamu biamri dunyaakum umuurahaasi hadda tafaasiishii iyo wasaa'ishii la maraayo waddooyinkaasi ijtihaad baa ka suurooba tanuu marka cumar radia allahu canhu ku yeeshay ra'yi nabigana ma inkirin qaar falaha tafcal buu yiri saaha yeelina ukaadii dadku fa inii akhshaa waxaa ka baqayaa an yatakila annaasu dadku inay ictimaadaan oo cuskadaan oo ku dhagaan calayha laa ilaha illa allah oo deena ay ka tagaan waajibaadkii fakhallihim iska daa yacmaluunaha camal falaane muqtadayaadkii laa ilaha illa allahu iyo acmaashii ay raacsaneed ha qaataanoo ha la darajana ha siyaadsadaane qaala rasuulu llahi sala la alay slam waa ku waafaqay fakhallihim iska daa marka waa yahay waa ku waafaqay sala allahu aleyh waali wasalam cumar wuxuu ahaa mulham mulham buu ahaa kaana fi man qablakum muxadathuun saasuu nabig alay slam ka kaana miman qablakum muxadathuun fain yakun axadun fii ummatii facumaru ummadihii naga horraysay dad waxaa nagu jira muxadathuun mulhamuun hadalkooda iyo carabkoodaa la saaran yahay xaqa iyay waafaqaanoo waa ahlu rushdi waaye a ilahay carabkooda wuxuu waafajinaya sawaabka ayaa jiray ummadayda waxaa kamida cumar cumar keligii wey lama dhihinogow cumar baa kamida wey qala xadaana isxaaq bnu mansuuri qala abarana mucaad bnu hisham qala xadaana abi can qataada qala xadaana anas ibnu malik ana nabiy llahi sala la alay slam mucaad bnu jamal mucaadna radiifuhu fangalkiisa uu yahay cala raxdi gaadiidka uu gadaal kala saaran yahay waa soo ogaatay dabeer cufeer la yidhahdo qaala wuxuu yidhi nabigu yaa mucaad qaala mucaad wuxuu yihi labayka rasuula allah wasacdayka ku ajiibay ijaabatan bacda ijaaba wasacidnaa bisiscaadika ama musaaadatan bacda musaacada qaala wuxuu ya mucaad mucaadow qaala labayka rasuul allah waan ku ajiibinay wasacdayka qaala yaa mucaad mucaadow qaala labayka rasuul allah wasacdayka qaala maa min cabdin addoon ma jiro yashhadu qiraya an laa ilaha ila allah wa ana muxamadan cabduhu warasuuluh ilaa xaramahu llahu cala annaar naartu ilahay ka xarimaa markuu laa ilaha ila allahu si dhaba u qaata wey oo waxay xumbaarsaneed ee axkaamaha u la imaado ila diinta o dhan baa ku dhex jirta laa ilaha ila allahu adoo laa ilaha ila allahu leh inaad ilaaha tiri keligii baa cibaadada ka tagto dhici kara maaha afka baarkiisa wey markaas marka qofkii sax oo yimaado xaramahu llahu cala naar inuu ku waaro inuu ku waarana iyadana way noqon oo tafaasiirta kamid taha xadiis kala fasiraysa qaala ya rasuul allah afalaa ukhbiru biha nnaasa dadka miyaanan u sheegaynin fayastabshiruu ha bishaaraystaane ha farxaane qaala wuxuu yidhi idan yatakilu ma macnaa idan yatakilu way ictimaadayaan wey faakbara biha mucaadun cinda mawtihi mucaad waa aamusay waa u kaadiyey laakiin wuxuu sheegay cinda mowti markuu dhimanaya ta'auman khawfan ithm isagoo ka cabsanaya dembi ka cabsanaya ta'auman iyo taxarujan iyo taxanuthan intaba waxa weeyaan izaala izaalat alithmi izaalat alxaraji izaalat alxinf waxaasoo dhan weeyaan marka ta'auman isagoo ithmi iyo dembi ka cabsanayo in kitmaanulcilmi cilmi qarintii hadhow loo qabsado ayuu dadka u sheegay oo nabigaaba yidhi ha sheegine wuxuu u arkay sheegintaas inay muddo ku koobneed ama xaalad gaara ay ahayd ama amarka uunan waajib ahayn oo is maaratay ka sokeeyey intaasuu marka fasiray u fahmay saxaabaduna ayagaa ugu yaqaana muraada aqwaali rasuuli lahi sala ly slam hadalka nabiga iyo ujeedadiisa meeshuu dunuucda xumbaarsan yahay saxaabada ayagaa yaqaana xadathana shaybaan bin faruuqa qaala xadathana sulayman yani ibn muiira qaala xadathana lay thaabitun thaabit ibnu aslam albunani can anas ibni malikin qaala xadathanii maxmuud ibnu rabiic riwaayadan anas wuxuu ka warinaya maxmuud oo u dhexeeya baynahu wa bayna citbaan riwaayo kalead arki doontaa oo anas uu itbaan toos oga warinayo marka inay tahay maraasiilu saxaaba ama ma ahee uu mara ka maqlay maxmuud bnu rabiic biwaasita mara mubaasharatan uu citbaan binu maalik oga wariyey labadaba waa sax wey can citbaan binu maalikin qaala wuxuu yidhi qadimtu lmadiina magaalada madiinaan galay falaqiitu citbaana citbaan baan la kulmay citbaan ibni malikin alansaariy radia allahu canhu wa faqultu waxaan ku idhi xadiidun xadiid balaqanii canka iga soo kaagaaray xaggaada bal ii sheeg kuna saabsan salaadii gurigaada lagu tukanaya wixii dhacay qaala wuxuu yidhi citbaan asaabanii waxaa igu dhacay fii basarii indhahayga bacdu shay waxbaa gaadhay indhahayga xogow waa araggii baa ka daciifay riwaayada qaarkood acmaa waaba indhala-aa qaarkood waxaa weeye indhala-aanti dam ma noqonin laakiin habagsi buu ahaa fa ilaa rasuuliillah nabiga calayhi salaatu wasalaam baa waxaan u dirtay fariin qof baan u dirsaday annii uxibu waxaan jeclahay rasuul allah an taatiinii inaad ii timaado oo fa tusaliya ad iigu tukata fii manzilihi gurigayga nabi allow ii imow xaafadaanada gurigayga iigu tuko fariintaasaa nabiga u faray alayh salaatu wasalaam wuxuu og yahay rasuulku inuu yahay ra-uufun raxiim axad naxariis badan dhimrin badan tawaaduc badan in aan isweynaysiinin oo u taga saxaabadiisa ka jiran booqda ka u dalbee u yeedha raaca xataa addoon baa intuu u yeedho oo yidhahda inakicibu raaci rasuulka alayh salaatu wasalaam igu ima mansil gurigayga faatakidu hawgaan ka dhigta musalan meesha aad ku tukatay gurigayga meeshaad iga tukatay hadda waa meel lagu tukada ka dhigtee tabarukan biaahaarihi sala allah alay wasalam aahartii nabiga iyo raadkiisii buu rabaa inuu barakaysto meesha salaadda uu ku tukada nabiguna waxay noqonaysaa nas fii tacyiin alqibla qiblada ayay mucayan ku tahay inta kale oo idil meeshuu nabiga ku tukanin waxaa weeyaan waa ijtihaad weeye fawalli wajhaka shadra lmasjid alxaraam shadra jiha jihadan baad iska aadi xaggaan baad wejiga aadin dhinaci qiblada iyo kacbada dhinacii maka iyo kacbada laakiin caynteeda marka aad joogteed maka joogto weliba masjid xaraam aad joogto eed arkaysa waa inaad ayada indhaha saartood fiirisood ku toosto wey inta kale waa laga aqbali marka inaad jihada waxayso laakiin meeshuu nabiga ku tukaday ka masjidihi masaajidkiisa oo kale masjid lijaaba oo kale masjidu banu salama masjidu quba musalahan citbaan intaba waa cayn oo waxaa weeyaan kacbadii bay toos u qaabilshan tahay inna midigii bidix kama jirto liannahu khada nabiga looma qiraayo sala allahu aleyh waali wasalam ah, waa loo caddayn wixii uu ijtihaadkiisa uu ka leexdo waa loo caddayn jiray rasuulka sala allah alay wasalam faatakidahu musallan aan ka dhigtee qaala wuxuu yidhi faata nabiyu nabiga alayh salaam waa yimid isla markiiba waa ajiibay waman shaa allahu iyo qofku ilaahay dooro min asxaabihi abubakar iyo saxaabadiisa qaar ba hore usoo kaxaystay fa dakala waa soo galay gurigii wahuwa yusali marka guriga hadduu yimid nabiga wuxuu ka bilaabay muhimadii loogu yeeray muhimad haddii lagugu yeero shaqadii lagugu yeeraa la bilaabaa waa kale waxyaalaha kale o dhan waa taabic gadaal bay ka imaan cuntada iyo muraadka iyo waxaa kale oo in horta dantii loo yimid laguda galo marka haddii marka hore cunto iyo wax lagugu yeerayna cuntadii lagugu yeeray baad bilaabi kadib dee ducadii iyo fadama gadaal baad kala imaan walidaalika markuu nabigu uu tegey anas binu maali gurigooda umu salem ay u yeedhay cunto nabiga ugu yeedhay nabi allo nooyma waxoogu qurbaanan haynaaye cuntadii baa laga bilaabay kadib uu yidhi quumuu faliusalli lakum istaago waa inii tukane oo duca iyo muxuu ahaa barakan ini reebiye amaa citbaan wuxuu dalbay maxay ahayd kaale noo tuko fa dakala markaas soo galay fasalla saladii bu bilaabay ayna turiidu an usalli buu yidhi xageed doonaysa inaan kugu tukado wahuwa yusallii nabiga oo tukanaaya riwaayo kale caddaynaysa way la tukadeen kadib uu salaad sunaha nabiga sii watay xilli barqina ahayd salaata duxa wuxuu leeyahy wahuwa yusali marka salaadii gurigii dhinac kaga tukanaya waa sii wataa saxaabadii xaafadda deganaa wixii xaafadda deganaa markay maqleen nabigaa soo galay ayay gurigii imaadeen guriga itbaan bay iskugu imaadeen wa huwa yusallii nabigoo tukanaya fii manzilii gurigeeya ku tukan wa asxaabuhu saxaabadiisii imaatay ee soo aruurtay ee yataxadauuna sheekaysanaya baynahum dhexdooda sheekada caadiga ahee dhiba ma jirin oo dhib lahayne uma kadib astanaduhu waxay u tiiriyeen cuduma dalika sheekadii xooggeedii oo idil waxay iskugu geeyeen iyo wakibirahu weynankeedii ilaa malik binu duqshub saxaabi la yidhaha malik binu duqshub baa warkii oo dhan ba la iskugu keenayba oo nin walbaba uu wuxuu ku ka dhihi kara ka dhahay waa nin saxaabadii kamid ahaayo weliba badri ahaayoo xaafadda ka tirsanaa badri buu ahaa marka waa la iswaweydiiyey walaw hebel baa naga maqan ninkii maalig aha awe kubaa hadla wuxuu yidhi kaas waa munaafiq ee naga daaya waa munaafiq kuwii kale la qabta ninkiibaa mudaawale iyo in la falanqeeyo yaa la bilaabay nabigana salaadu ku jira qaaluu waxay dhaheen wadduu anahu dacaa caleyh waxay jeclaadeenba anahu nabiga calayh salaam inuu dacaa habaar calayhi maalik ninka inuu habaaro yay jecel yihiin fahalaka u dhintaba ah, in nabiga intuu habaaro u yira kaad wax ka sheegaysaan habaar uu habaaro oo u halaagsamo wawaduu waxay jeclaadeen anahu asaabahu sharun balaaya inay ku dhacdo intaasay rabaan nabiga intuu maqlo faqadaa rasuulu llahi sala allah alay wasalam wuxuu dhamaystiray asalaata salaadiisii wa qaala markaasu wuxuu yihi alaysa yashhadu miyuunan qiraynin ninkanaa iskugu tagteen an laa ilaha ila allah wa ani rasuul llah soo qof muwaxidaho laa ilaha ila allah maxamedun rasuullah leh ma aha qofkan aad leedihiin waa munaafiq iyo ha halaagsamiyo shar ha ku dhaco weliba riwaayo kale nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu u qiray inuu yahay qof mu'mina inuu yahay wuxuu yidhi yabtaqii biha wajha allahi fii riwayat lbukhaari yabtaqii biha wajha allah inuu weliba ilaahay dartii u dhaho ayuu nabiga calayhi salaatu wasalaam u qiray oo mumin u yahay oo u nifaaq uu ka fog yahayba yabtaqii biha wajh allah markaase waxay dhaheen ya rasuul inaa nacrifu wajhahu wa suxbatahu lilmunaafiqiin ninkan weji furaantiisii iyo la saaxiibidiisii iyo la socodka munaafiqiintaan aragnay a ah, taa waa midda koowaad midda kale waxay ku dhaliishan yihiin nabiga meeshuu yimid muxuu ga maqan yihi tanna way ku dhaliishan yihiin waxaa dhici karta inuu mashquulsanaa inuu jiranaa inuu wax si un ahaa qaaluu waxay dhaheen inahu yaqulu dalika waa dhahaa laa ilaha illa allah maxamdun rasul waa dhahaa wamaa huwa fii qalbii qalbigiisasa kuma jiro qalbigiisa kuma jiro arrintaasna lama ogolo in qalbiga qofka laga laga hadlo oo laga waramo ilahay baa garan kara qaala wuxuu nabigu yihi laa yashhadu axadun qof ma qiro an laa ila allah wa anii fayadkula naara naar uu galo maba dhici karto aw tadcamhu naaru naar ay quudato naar ay cunto yabtaqi biha wajh allahi daasa fasira o mumin waaxid aho ilaahay dartii ilaahay u rumeeyey oo tawxiidka yaqiin iyo alla dartii ay ka tahay naar ku geli maayo naar ma gelaayo naar ma gelayo qaala anas baa wuxuu yidhi faacjabanii hada alxadiidu xadiidkan uu citbaan noo sheegay baa icajab geliyey wuxuu ka wariyey marka hore ninkii ahaa u dhexeeyey ee la dhihi jiray kumaaha maxamuud bin rabiix marka waa icajab geliyey faqultu libnii wiilkaygan waxaan ku yidhi uktubhu war xadiikan qorbal ii qor siaan loo halmaamin fakataba markaas ii qoray buuri xadiid cadiima wey wixii fawaa'ida oo qiimo badan oo aadan laga yaabo inaadan meel kale ka helin oo fawaa'ida oo shawaaridaho u baahan in la qabto la dabro in la dabraa la rabaa dabarkuna waa inaad qorto xadathani abu bnu naafic alcabdiyu qaala xadathana bahs bahs ibnu asad alami bahs ibnu asad alcami qaala xadathana xamaad xamaad ibnu salamata ibnu dinaar bukhaari kama wariyay ilaa tacliiqan xamaad ibnu zayd ibnu dirham buu ka wariyaa ama ibnu salmahan laa yarwi bukhaariyu canhu ila tacliiqa xadaanaa haabit bnu aslam albunani can anas bni malik ikhtalada fi akhiri cumri bay dhaha can anas bni maliki radi allahu canhu qaal lakin waxaa la dhahaa xamaad ibnu salma axfadu nnaasi fi xadiidi haabit haabit xadiidkiisa ninka ugu yaqaano weeyaan xamaad binu salma ardada haabit ninka ugu xifdi badan ugu yaqaana xadiista haabit weeye can anas bni malikin qaala wuxuu yihi xadaanii citbaan bnu malikin anahu citbaan camya waa indha beelay fa arsala ilaa rasuuli llahi sala allahu aleyh wasalam wuxuu u diray nabiga calayhi salaam ayuu fariin u dirsaday faqaala ku yidhi tacaala allow noo imow fa khuta noo calaamee lii aniga waxaad ii calaamaysaa oo ii calaamaysaa oo ii jeexdaa masjida masaajid masaajid gurigeega ku yaallo oon ku tukado maxaa yeelay indhihii buu ka yar daciifayoo imaam buu u ahaa xaafadda masaajidka meeshuu ku yaalla xaafadda iyo gurigiisana tog baa u dhexeeya markuu roob ka imaado oo togaa uu soo rogo inuu gudbaa ku adkaata iyo mugdiga iyo arrimahaas halkanaan iskaga tukanay degtan kale kaale masaajid iga calaame fa jaa rasuulu llahi baa yimi sala allah alay waslam wa jaa qawmuhu qowmkiisina waa yimaadeen xaafadii joogay wa nucita rajulu nin baa la tilmaamay nucita riwaayooyinka nusakda qaar waa tagayaba rajulu nin baa ka maqnaa ama nucita rajulu nin baa la tilmaamay minhum ayaga kamid oo yuqaala lahu yira malik binu duqshun baa la tilmaamay o la yihahda ninka xageed uma dakr naxو xadidi sulayman bn mugirat wallah aclam bilahi towfiq sala allah waslam ala mamed